bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin bab اlmafcuuli macahu qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wain aqamta alwaawa fi اlkalaami muqaama mac fansib bila malaami taqulu jaءa albardu wاljibaaba wاstawat اlmiyaahu wاlakhshaaba wmaa sanacta yaa fataa wasucdaa faqis calaa haadaa tusaadif rushdaa inta waxaan ka gelaynaa mafcuulkii la yihahda mafcuulu macahu ulajeedadiisa cinwaankiisa yaa laga fahmayaa almafcuuli macahu waxa weeyaan midkii ficilka agtiisa lagu sameey bimacna aladii fucila macahu alficlu walidaalika tacriifkiisa waxaa la yihahda wa huwa alsmu almansuub الذي waqaca macahu ama waqaca أو fucila macahu alficlu masbuuqu bificli أو maa fiihi xuruufuhu marka mafcuulu macahu isim weeyaan waa mansuub midda kale waxaa weeyaan meesha waxaa loo sheegay annahu waqaca ficlu algayri macahu shay kale ficilkiisa agtiisa ku dhacay thaaniyan waxaa lagala hormaray masbuuqun bificlin aw maa fiihi xuruufuhu haddii aad tirahdid ana asiiru wanniila haddaad tirahdid anniiladaas hadda waa isim waa mansuub waxaa laga lagala hormaray masbuuqun biwaawin bimacnaa maca waaw oo macnaa maca ah yaa laga hormaray inayna macadi joogin waa la rabaa laakiin waawda le macnaa maca ay tahay masbuuqin bimacnaa maca weeyaan haddana in lagala hormaro ficil ama maa fiihi xuruufu lficli saara eh, sirtu waniila ficilkii waa sirtu ama isim bimacnaa alficli oo ana saa'irun waniila haddaad tirahda saa'irinka isim faacil waa isim weeyaan laakin yaxmilu macna alficli wa xuruufihi sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhaha ism mafcuul huwa اsm اlmansuubu aladii taqadamathu waaw bmacnaa maca masbuuqu bficli aw maa fiihi xurufuhu markaasuu yiri musanifku waa in aqamta haddii aada istaajisid alwaawa waawdii fi lkalaami kalaamka gudihiisa muqaama mac maca booskeeda haddaad waawda joojisid fansib nasbi isimkaas oo bacdal waawi ah bilaa malaamin macnaha iyadoo cidku ku eedeynaysa ay jirin waawdaas oo bimacnaa maca isimka ka dambeeya nasbi taquulu waxaad leedahay jaa albardu baa yimid qabowgi waljibaaba maca aljibaabi waljibaaba maca aljibaabi wakhtigii timirta ee la bacraminay buu yimid qabowgi jaa albardu waljibaaba saas waa macnaheedii jibaab carabtu waxay u taqaanaa waqtu talqiixi annakhli macnaha timirta markii la bacriminayo la abuurayo oo mirihii dakarka ahaa inta lasoo qaada ayada macnaha ee ubaxeeda lagu dhex tuuray marka waktigaas way u fiican tahay miya mase way u xun tahay ninkii timirta ee beertaa yaqaano wastawat ilmiyaahu biyihi baa ekaadeen walakhshaabi maca alakhshaabi bay la ekaadeen wastawat miyaahu lbi'ri macnaha waxa weeyaan istawaa bimacnaa irtafaca biyihii ceelka ku jiray baa soo kacay ilaa ay ka yimaadeen al akhshaabtii ceelkii macnaha ee meeshii afkiisa ceelkii qoryihii lagaga dhisay ay soo kor mareen marka biyihii baa soo kor maray wal akhshaaba maca alakhshaab intay ka yimaadaan oo ceelka karkaartiisii koro iyay biyihii yimaadeen ayib taquulu waxaad wamaa sanacta maxaad samaysay yaa fataa wiili habow wa sucdaa maca sucdaa gabadha sucdalira maxaad aad ku samaysay maya wamaa sanacta maxaad samaysay yaa fataa wiili habow wa sucdaa maca sucda gabadha sucda maxaad aad ku ag samaysay faqis qiyaas qaado calaa haadaa midkan tusaadif rushdan hanuun baad waafaqaysaa ayb mafcuulu macahu tacriifkiisa waa soo sheegnay mafcuulu macahu wuxuu leeyahy xaalaad alxaalaة اlأulىa an yajiba nasb اlsm اladi bacda alwaawi waxaa kamid eh wastawat ilmiyaahu wاlakhshaaba mafcuulu macahu waxaan ahayn ma ixtimaali karo sababtana macnihiyaa diidaya haddii hadda lagu cadfo la yihahdo wastawat ilmiyaahu iyo wاlakshaabu haddii la yidhaahdo macnaha wastawat ilmiyaahu walakhshaaba ay keeni lahayd way ka duwan tahay haddii la yidhaahdo laysku cadfo wastawat ilmiyaahu walakhshaabu haddii la yidhaahdo waxaa ka laasimi lahaa inay qoryihiina soo kaceen biyihiina ay kaceen ulajeedadana waxaa weeyaan oo hadda eh, jumladan loogaga jeedo biyihii yaa soo kacay ilaa qoryihii meeshii ay ku dhisnaayeen ugu yimaadaan waxaa lamid e eh, maata zaydun wa tuluuca shamsi maata zaydun baa dhintay wa tuluuca shamsi maa tuluuca shamsi maca tuluuci shamsi qoraxda markii soo baxaysay dhimashadiis ku aaday marka wa tuluucadaas mafcuulu bihi mafcuulu macahu le lagu nasbi karaa wax kalama banaano liannahu haddii laysku cadfo oo la yidhaahdo wastwa maata zaydun baa dhintay haddii wa tuluucu la yidhaahdo qoraxdii soo dhalashadeedna waa dhimatay noqon lahayd marka taasna ulajeedada ma aha aladii yamuutu huwa zayd laakiin tuluucu shamsi ma aha asiga inuu dhintay hada waxaa waay maa yajibu fiihi nasbu maa yajibu fiihi rafcu baa jirto oo aan cad mafcuulu macahu bacda alwaaw lagu nasbin karin haddaad tiraahdid ishtaraka zaydun wa camrun waawdaas maca camrin lama dhihi karay liannahu cadfiga waa la tuuri karaa ficilkan ishtarakana waxaa weeyaan min min min muqtadayaatihi wa madluulaatihi annahu yadulu cala ishtiraaki ithnayni haddaad tiraha ishtaraka zaydun maca camrin haddaad tiraahdid zayd keligiisaa sharikada samaysay noqona camarna la jooga unbuu iska aha wsharikatu laa taqacu min shaksin waaxid waxaa lamid a eh, ikhtasama zaydun wacamrun haddaad waawgii wacamran aad tiraahdo waawgi waawlmaciye ka dhigtid waxay noqonay zayd keligiis inuu isla dooday nin isla hadlay waa nin waasha hada maa yajibu fiihi nasb ayib waxaa jirto maa yatarajaxu fiihi alrafcu haddaa tiraa jaaa zaydun wa camrun labadii waa ku banaan yihiin jaaa zaydun wa camrun yaa yimi zaydun waa yimid camarna waa yimid waxaa banaan jaaa zaydun wa camran maca camrin ina tirahdid laakiin cadfiga meeshaan fiican leesh liannahu macno ahaan labadii nin waa isla yimaadeen in la yidhaahdo iyo ninkii oo camar ahay khaalid uu la yimid haddii la yidhaahdo nin nin ku lamaanan oon macno lahayna uu ekaanaya fiiri uh, farqiga u dhexee macno ahaanna ay saas tahay marna waxa waaye yatarajaxu annasbu maxaan ku iraahdaa yatarajaxu annasbu cala arafci waa mida hadda uu noo yiri wamaa sanacta yaa fataa wa sucda hadda waa sucda in la yiraahdo alwaaw waaw lmaciya sucda mafcuulu macahu in la yihahdaa ka fiican in la yihahdo alwaaw xarfu cadfin sucda macduufat calaa faacili taa oo maa sanacta maxaa samaysay wa sucda gabadhiisa sacdana maxay samaysay in la yihahdo lagu cadfo waxaa ka fiican wamaa sanacta yaa fataa wa sucda in la yihahdo o maca sucda la yihahdo sababta waxa weeyaan haddii waawda laga dhigo waawulcadfi waxaa ka laasimi lahay alcadfu calىa damiiri الrafci qabla alfasli canhu yaa fataadan hadda waa jumlo muctarida iska dhaaf marka wamaa sanacta wa sucda haddii la yidhaahdo haddii laysku cadfo in sucda damiir oo mutasil ah oo fii maxali rafcin ah wax laguma cadfo ama waa makruuh إلا bعda an yuؤtىa bfaasilin uskun anta wa زawjuka laqad kuntum antum wa damiirkaas in loo keeno yay haboon tahay si wax loogu soo cadfo damiir oo fii maxali rafcin ah laakiin kii haddaanan la haynin waxaa ka fiican sida shaygaas laga fiican yaha looga badbaado in waawdi waawlmaciya laga dhigo ayb wain aqamta alwaawa في اlkalaami muqaama mac fansib bilaa malaamin wain aqamta alwaaw lilistinaaf in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathani jawaabuhu jazaauhu aqam ficil maadi mabniyun cala asukuun liitisaalihi bidamiir rafci mutaxariki wa taau damiiru mutasilu mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin alwaawa mafcuulu bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi fi lkalaami jaaru wamajruur mutacaliqu biaqamta muqaama darfu makaan mansuub calaamatu nasbihi fatxa daahira wالdarfu mutacaliq baqamta muqaama mudaaf macin mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi wa inamaa sukina takfiifa macan waa la dhihi karaa waa la samayn karaa macan i macin inkastoo ayna badnayn macda waxaa la yihahdaa mucrab waay dadka dhahay waa mabni dad yar oo min anaxwiyiin fansib alfaau waaqicatu fi jawaabi shardi insib ficil amr mabniyin cala sukuun walfaacilu damiiru musatin wujuuban taqdiru anta waljumlatu min alficli walfaacili fansib fi maxali jasmin jawaabu shardi bilaa malaamin albaau xarfu jar laa naafiyatu mulgaatu laa camala laha malaamin majruuru bilaamu calaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi aljaaru walmajruur bilaa malaamin mutacaliqu biinsib tquل فعل وفاaciل jاءa فعل maad مبني على الفتح الbrd فاaciل مرفوع بضم ظاaهرة والجiباaب الwاaw xرف cطف الجiباaب الwاaw waaw المعية جiباaب الجiباaب مفعuل معه منصوب وعلاaمة نسبه فتحة ظاaهرة في آkhر والألف للإطلاق واstwت الwاaw xرف cطف istawat ficil maadi mabniyu calaa fatxati muqadarati cala alif almaxduufati liiltiqaai saakinayni manca min duhuuriha tacaduru istawaat ay asalkeedii ahayd lianna iyadoo istawaa aho ficilka alif ugu dambeeyo yaa taa u taaniith oo reeban ay timid markii labadooda kulmeen alifki waa la gooye wastawat ay noqotay istawat markay noqoto haddana al oo laam saakinay ka debi timid markaasaa haddana tadi lahoos dhigay marka ficilka wastawaa ad craabaysa wataau calaamatu taأniith almiyaahu faacilu marfuucu calaamatu rafci damat ظaahiraة fi aakhirihi wاlakhshaaba alwaaw waaw lmaciya alakhshaaba mafcuulu macahu mansuubu calaamatu nasbihi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi wاlalif liطlaaq wma alwaaw listinaaf ma xarfu istifhaam ma ismu istifhaam mabniyun calى الsukuuni fi maxali rafcin sanacta sanacta ficlu wa faacilu sanac ficil maadi mabni cala sukuun litisaali bidamiir rafci mutaxariki wtaa-u damiir mutasil mabniyu cala lfathi fi maxali rafcin waاljumlatu min alficli wاlfaacili sanacta fi maxali rafcin khabaru mubtada maadi ayb yaa xarfu nidaa fataa ismu munaada mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaratun yaa xarfu nidaa fataa ismu munaada mabniyu calaa fatxati muqadarati cala alalifi manaca min duhuuriha tacaduru fi maxali nasbin yaa fataa waxawa nakira oo maqsuuda ah nakirada maqsuudada iyo mufradka calamka ah mabniyaadkay kamid yihiin fii baabi munaada markii la joogo haddii laakiin uu yahay yaa fatan haddii la yidhaahdo nakira kayra maqsuuda ay noqonaysaa marka mansuubu calaamatu nasbi fatxa muqadara cala alif almaxduufa laleeyahy wa sucda alwaawu waaw lmaciya sucdaa mafcuulu macahu mansuubu calaamatu nasbi fatxatu muqadaratu cala alalifi manaca min duhuriha tacaduru faqis alfaawu lilistinaaf qis ficlu amrin mabniyun cala sukuun walfaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiru anta clى xرف jri hada ha xرف تنbida isم ishاarة majruur bclى mبniin calى الsukuni fi maxali jri aljaaru wاlmajruur mتacaliq bqis tusaadif ficlu mdaaric majzuum bjawaabi الأmri wcalaamaةu jasmihi الsukuun wاlfaacilu damiir mstatiru wujuba tqdiru anta rushda mafcuul bhi masuub calaamaةu nasbi fatxaة ظaahiraة fi akhirih baab اlxaali wالtamyiizi qaala الnaadimu raximah الlahu tacaalى والxاal والتmyiiز maنsuubaani calى اkhtilaafi الوضع والmabaani ثuma kila النوعayni jaءa fضلا munakara bacda tamaami الجumلة lakin إida nadarta fi اسmi الxaali wajadtahu اshtuqa min الأfعاali ثuma yuraa cinda اctibaari man caqل jawaaba kayfa fi su'aali man sأل mithaaluhu jaءa alamiiru raakiba wa qaama qusun fii cukaada khaatiba w minhu man dha bilfinaai qaacida wa bictuhu bidirhamin fasaacida inta wuxuu nooga galayaa xaal tamyiizna axkaamtiisa qaaruu kaga sheegay laakiin maadaama uu fasal dhan u keeni doono yaan xaalka marka hore ka bilaabina marka xaalka waxaa la yidhaahdaa sida musanifka hadda laga fahmaya hadalkiisa huwa اlismu اlmansuubu almufasiru liman bahama min adhawaati yaa la yidhaahdaa waa isim waa mansuub haddii kale huwa اlismu اlmushtaqu اlmansuub haddaa tira axkaamtii xaalka o dhan baa soo wadagelay waxau fasiraa hay-ada maxaan ku iraahdaa saaxibulxaalka xaal iyo saaxibu saaxibulxaal iyo caamilulxaal wax layidhaha kala jiro haddaad tiraha jaaa zaydun raakiban haddaad tirahdid waxa weeyaan xaal waa raakiban xaalkaa saaxibkeeda waa zaydkii caamilka xaalkana jaaa weyaan saddexdaas inaad kala fahamtid marka musanifka axkaamtii ay tamyiizka iyo xaal isla lahaayeen intuu kugu kulmi wuxuu ri walxaalu xaalkii iyo w tamyiizu tamyiizkii mansuubaani laba la kordhigay weeyaan cala ikhtilaafi اlwadci wadcigooda si kasta uu yahay iyo walmabaani dhismadooda si kastoo ay tahayba macnaa calaa ayi xaalatin jaaa wa calaa ayi kayfiyatin saaruu ama saara waa la nasbinaya macnaha tamyiiz iyo xaala min alasmaaءi almulaasimati linasbi waay ayaga sidaasuu ujeedaa si kasta ay ku yimaadaan ha hormaraano ha dib maraano mushtaq ha ahaadaan jaamid ha ahaadeeno weligeedba waxa weeyaan mansuubaani kow thuma kila nawcayni labada nooc dhammaantood jaaa fadla dheeraad buu ku yimiday jaaa wuu yimiday fadlatan xaal u mid dheeraade munakaran xaal uha mid la nakireeyey bacda tamaami اljumla jumlada gadaasheeda xaal uu yahay marka tamyiiska iyo xaalada axkaama iska wadaagsadaan kulu minhumaa ismun kulu minhumaa mansuubun kulu minhumaa fadlatun yacni kalaamka cumdadiisa kamid ma ah kulu minhumaa munakar kulu minhumaa laa yatii ilaa bacda tamaami اljamaal fadla iyo bacda tamaami اljumla waa isla macno leh intaas way wadaagsadaan kulu minhumaa ismun wa kulu minhumaa mansuubun wa kulu minhumaa munakkarun wa kulu minhumaa fadlah bimacnaa laysa min cumdati alkalaam intaas way wadaagsadaan kulligood hadda haddii aad tiraahdid mithaalkiisa sida noo imaan doonta haddii aad tiraahdid jaaءa alamiiru raakiba bal raakiban fiiri isim waa lidaliili tanwiini fiihi kow mansuub inuu yahay indhahaadaaba aad ku aragtaa labo munakaran inuu yahay raakiban ma aha isim calam ma aha damiir ma aha ismu ishaara ma aha ism mawsuul ma aha isim alif ilaama ay ku jirta ma aha macaariftana intaas keli aw ayib fadlo weeyaan oo bacda tamaami اljumla jaaa alamiiru ficli faacilki kadib uu yimid fadla waa iyo bacda tamaami اljumla waxa isku kala eh, farqi ma ah ayib marka intaas way iska wadaagaan intaas way macnaha waxa weeyaan way wada wadaagaan intaas in badanna way ku kala tagsan yihiin oo hadda musanifka qaar nooga sheegi doono laakiin idaa nadarta haddii aad fiirisid fi smi اlxaali xaalka isimkeeda haddaad fiirisid wajadtahu waxaad helaysaa ushtuqa in laga soo dhambashay oo min alafcaali afcaasha in laga soo qaatay yaad arkaysaa waxaa lagu leeyahay xaalada tamyiizka waxay kaga dugan tahay iyada waxaa weeyaan wasfi ama mushtaq baynama tamyiizka uu jaamid yahay hadda raakiban jaaa alamiiru raakiban mushtaq haddii lagu yiraahdo ismi faacil ismi mafcuul sifat mushabaha iyo wixii lahal a raakiban hadda isim faacil waay marka iyada waa mushtaq asna waa jaamid sida noo imaa doonto ishtaraytu cishriina ghulaaman haddaa tiraa ghulaaman waa isim jaamid ah mushtaq ma ah ghulaam waa magac iska jaamid ah ko xaalada waxaa lagu yaqaanaa inay sideeda badan haddana mutanaqilan ay tahay xaalada sifa laasima ma ah haddaa tiraahda jaaa alamiiru raakiban fi tilka alxaala unbuu raakib yahay macnaheedi ma aha weligiisa raakib yahay maaha mara yakuunu raakiban wa mara yakuunu jaalisan wa mara yakuunu maashiyan wa mara yakuunu naa'iman xaalada sidaasaa lagu yaqaanaa inay tahay mushtaq inay tahay haddana ay mutanaqila tahay mutanaqila sida u badan waa laakiin malay laazim noqotaa haddii aad tirahdid dacowtu llaaha allihii baan baryay samiican xaal uu yahay ilaahay laa yazaalu samiica fi jamiici axwaalihi jala jalaaluh marka xaaladaas xaala waxaa la yihahdaa mulaasima laakiin ma badno inay mutanaqila tahay yaa badan waxyaalaha ay ku kala tegsan yihiin waxaa kamid eh sida musanifka uu noo sheegay oo thuma yuraa uu yihi midka saddexaad farqiga saddexaad waxaa la arkaa oo la dareemayaa cinda ictibaari man shakhsi fiiradiisa agteeda caqla wax gartay jawaaba keyfa inay xaaladay tahay keyfa inay jawaab u dhacayso fii su-aali man sa'al ninkii wax weydiiya su-aashiisa keyfa ku jirto inay jawaab u dhici karto xaalka qeybta saddexaad ay ku kala tagaan xaaladii bimacnaa keyfa weeyaan tamyiiskiina bimacnaa min weeyaan haddii lagu yidhaha jaaa alamiiru raakiban oo xaale ay jawaab bay kayfa u dhici kartaaho kayfa jaaa alamiiru haddii lagu yidhaha raakiban saasaad leedahay ayib eh, rakibtu lfarasa kayfa rakibta musrajan sidaasaad leedahay xaaladii waxay jawaab u noqon kartaa ninkii kayfa wax kugu weydiiyo fii jawaabi kayfa yay jawaab u dhici kartaa kayfadoo fii su-aali man sa'ala nin wax weydiiyey su-aashiisa ou istikhdaama kayfadii marka xaaladii waxaa waa bimacnaa kayfa tamyiiskana bimacnaa min waxaa lamid oo ay ku kala tegsan yihiin haddane xaaladii mufasira lilhay-a w atamyiiz mufasir lidaat afartaas farqi qaado hadda haddii lagu yihah jaa alamiiru raakiban waxay kuu fasirtay hay-ada ama xaalada uu ku yimid sidau ahay baynamaa tamyiiska wuxuu kuu fasiraa daata almumayazi midka ka horeeya oo asiga uu fasiray haddaa tiraa ishtaraytu cishriina ghulaaman cishriinadii daatadeedii lama yaqaan waxay tahay markaasaa ghulaaman markay tira cishriinta waxay ka samaysan tahay aslan waa addooman sidaasay marka kula tagsan yihiin markaasuu uri mithaaluhu waxa weeyaan jaaa alamiiru baa yimiday raakiban xaal uu yahay wa qaama qusun baa istaagay qisun iyo qusun waxay tahay laakiin qusun iyuu xarakaysan yahay quskaas waxa waaye qus ibnu saacida nin la yidhaahdo oo fi zamani aljaahiliya qabla mabcathi الnabiy sal allahu alيh wasalam yuu jiray marka wuxuu kamid ahay raganka tartanka ama musaabaqada carabta sanad kastaba ay suuqa cukaada ku qabato raggii ugu eh, cadcadaay buu kamid ahay oo macnaha lagu yaqiin marka suuqa cukaada sanadkii mar la isugu imaan jiray nin kastaba maa antajathu qariixatuhu fasaaxadiisa waxay intaajisay ninkii shicir yaqaano ninkii macnaha khudba yaqaano waxyaalaha meeshaas ka dhici jira waxaa layihi kaana alwaaxidu minhum yakhtubu sita saacaat duuna an yatanaxnaxa waxyaalaha oo carabti marka waxa weyaan fasaaxada waxay u arki jirtay qofka hadduu tacathur iyo talaxum iyo tanaxnux hadduu bilaaba nin daciif a ah waay nin qaadir mutakalim waxa weyaan waxyaalaha aad ay u qiimeyn jireen yaa balaaqada iyo fasaaxada ahayd walidaalika jaa alqur'aanu alkariim yufximuhum fima atqanuuh waxay iyagii isku tirinayeen dadka kale inay kaga duwan yihiin mucjiza min hada alqabiil ah loo keenay markaasaa ilaahay taxadi ku sameeyey qul lain ijtamacat alinsu waaljinu calaa an yaatuu bimithli hada alqur'aani laa yaatuuna bimithlihi walow kaana bacduhum libacdin dahiiraa hadday isu kaalmeeyaan xataa qur-aankan oo kale lama imaan kara waxaa layihi wax idinka fasaaxo badan ma jire haddaad wax isku haysaan bal qur-aankan fasaaxadu kusoo degay iyo balaaqadiisa wax lamid e eh keena qul fatuu bisuuratin min mithliyaa layihi wax kale iska dhaaf suuratan ugu yar bal keena haddaad wax isku haysiin way keeni waayeen taas waxay u mid tahay qur-aanka taxadigiisa inuu yahay icjaaz min allahi tacaala walidaalika waxaa la yidhaahdaa mucjizat mucjizatu rasuul baaqiyat baqaaءa dahri ilى qiyaami الsaaca qur-aanka weeyaan baynamaa mucjizaat اlanbiyaa fii awqaatihim ay aheed wantahat biintihaaihim ayb markaasuu iri waqaama qusun baa istaagay fi cukaada fi suuqi cukaada fii suuqi cukaad cukaada cukaad waxaa la yidhaahdaa waa suuq meel oo macnaha maka gaarkeeda ku taalo oo wakhtiga alle ay carabta isku imaan jirtay wa qaama qusun baa istaagay fii cukaad fii suuqi cukaad khaatiban xaal uu yahay mid oo khudba akhrinay wa minhu min alxaali waxaa ka mid eh man daa midkan yuu yahay qaacidan xaal uu yahay mid fadhiyo bilfinaa'i fadhiyo midkan irida guriga iridkiisa fadhiya yuu yahay marka wa minhu man daa waxaa gooni loogu yiri xaalka asalkiisa waxa weeyaan xaalka asalkiisa waa inuu ku camala falaa ficil ama ama wasfi markaasaa waxaa lagu leeyahay meesha tan waxaa dhici karta marka qaarkeed an yakuuna maxaan ku idhaahdaa caamilu اlxaali isman jaamidan fiihi macna اlficli hadda fiiri qaacidan waxay xaalo ka tahay daadi daadi waa ismu ishaara oo mabni oo jaamid ah markaasaa waxaa laisweydiina kayfa camila hada aljaamidu fi lxaali jawaabti waxaa waa daadi wa in kaana jaamidan laakinaha taxmilu macnaa alficli oo daadi waxay ximbaarsan tahay bimacnaa ushiiru sidaasaa loo loo aqbalay wlidalika ibnu malik wuxuu leey wacaamilu dumina macna lficli la xuruufahu muakhara lan yacmala ka tilka leyta wakaana wanadar sidaas tilka iyo leyta leyta atamana ay macno qabtaa tilka bimacnaa ushiiru ilaa hunaaka haakada marka waxaa lagu leeyahay caamilu lxaal axyaana yakunu isman jaamidan lakinahu bishardi an yakuuna mudamana macnaa alficl wa minhu min anwaaci min aqsaami alxaali waxaa ka mid eh qowlika oo mandaa aad ku qowsha midkan you yahay qaacidan xaal uu fadhiya bilfinaa'i wa bictuhu waan gaday bidirham inaan ku gaday iyo fasaacidan xaal uu yahay midka sii badanayo wa bictuhuna waa qismi kale wa bictuhu bidirhamin fasaacidan yacni in dalat ilxaalu calى tadaruji الshayءi ilى اlfowq aw ilى asfal waxaa la yihahdaa xaala oo tasaacud ku tusinaysa hadday tahay mima yajibu xadfu caamilihi xaalada waxaa weeyaan hadday timaado muakida limadmuuna jumlati qablahaa caamilkeeda waa waa la xadfa hada akhuuka caطuufan oo kalaa kamid waxaa kamid e in dalat calىa tadaruji shay shaygii oo in yar iyar yar u kobcayo ama in yar iyar yar u nusqaama hadday ku tusiso caamilkeeda waa la xadfa oo macnaha marka waxaa kamid wabictu bidirham inaan ku gaday fadahaba fadahaba thamanu saacidan lacagtii baa sii kordhay macnaha waan ku gaday macnaha waan ku gorgoriyey markaasaa lagu daray lagu daray lagu daray lagu daray fa saacidantaas marka waxaa waajib ah in maxaan ku iraahdaa caamilkiisa la gooyo oo aan la sheegin marka waxaan leenahay aan ku laabana icraabtii walxaalu watamyiizu mansuubaani calى اkhtilaafi اlwadci wاlmabaani wاlxaalu alwaaw اlاstinaaf alxaalu mubtada marfuucu birafcati bidamati ظaahira wالtamyiizu alwaaw xarfu caطfi atamyiizu macطuufu calى اlxaali wاlmacطuufu calى اlmarfuuci marfuucu calaamatu rafci dama ظaahira mansuubaani khabr اmubtada marfuucu bاlmubtada'i wcalaamatu rafci alifu niyaabata can اdm lأnnahu muhanى wnuun ciwad can tanwiini fi اsmi اlmufradi mansuubaani waa khabr mubtada khabr mubtada oo ah marfuuc biاlalifi likownihi muhanan calى اkhtilaafi calىa xarfu jar اkhtilaafi ismu majruur bcalىa wcalaamatu jarihi kasra daahira اkhtilaafi mudaaf alwadci mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jarihi kasraة daahira wاlmabaani alwaawu xarfu caطfi almabaani macطuuf calى اlwadci wاlmacطuuf calى اlmajruuri majruur wcalaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى lyaai manca min duuriha hiqalu aljaaru wاlmajruuru calى اkhtilaafidaas mutacaliq bimansuubaani ثuma xarfu caطfi kilaa mubtada marfuuc bاlاbtidaa wcalaamatu rafcihi damaة muqadaraة calى اlأlifi manca min duhuuriha الtacaduru kilaa mudaaf annowcayni mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi lyaau niyaabata can kasrati liannahu muhanى wanuuni ciwad can tanwiini fi ismi اlmufrad kilaa hadda mulxaq ma aanan icraabin sababta aanu icraabi wayno waxay tahay kilaadii hadda waxaa loo idaafeeyey isim daahir ah haddii kilaa iyo kiltaa isim daahir loo idaafeeyo waxa weeyaan waxaa la ecraabaya ecraab maqsuur isimkii maqsuur ahay ecraabtiisa oo kale la ecraabaya oo macnaha fi jamiici alxarakaat rafcan wa wa nasban wa jaran waa lagu qadaraya oo waxaad leedahay hada kila nawcayni wa nadartu ilaa kila nawcayni wa darabtu kila rajulayni aada leedahay kulligeed alifaa la laaziminaya jaaءa ficlu maadi mabniyu calى اfatxi wاlfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu yacuudu calى kilaa wاljumlaة min alficli wاlfaacili jaءa fi maxali rafci khabru اlmubtada waxa weeyaan kilaada in macnaheeda la ilaaliyaa ka fiican lafdigeeda in la muraace lama dhihin hadda huma kila nawcayni jaaa lama dhihin jaaa a la yidhi bimacnaa lafdigana waxay ka tahay tathniya macnahana waxay ka tahay mufrad walidaalika ilaahay wuxuu ihi kilta aljannatayni aatat ukulahaa ma dhihin kilta aljannatayni aatataa lama dhihin fadlatan xaalu min faacili jaa mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi munakaran xaalu thaaniya mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi bacda tamaami اljumla bacda darfu makan mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi bacda mudaaf tamaami mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jiri kasraة daahiraة fi aakhiri tamaami mudaaf aljumlati mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jiri kasraة daahiraة fi aakhirihi wاdarfu mutacaliq bmaxduufi taqdiiruhu kaa'ina xaalu thaalitثa laakin xarfu caطfi idaa darfu zamaan mabniyun calى sukuuni fi maxali nasbin idaada iyo id iyo wixii lamid aho min aduruuf اlmubhama haddii shay mucrab uu ka dambeeya min ficlin mudaaricin oo mubtada waa mucrab ayaga sida fiican haddii shay mebni uu ka dambeeya sidii nadartoo kaleo ficil maadi ana in la bineeyaa fiican laakiin labada joorbo in la wada bineeyna waa banaan tahay wa calaa hada darajna caleyh nadar ficil maadi mabniyun cala sukuuni litisaali bidamiiri rafc mutaxariki wtaau damiir mutaصil mabniyun cala اfatxi fi maxali rafci wاljumlaة min alficli wاlfaaci nadarta fi maxali jarin mudaafu ilayha fi smi jaar wa majruur mutacaliq bnadarta ismi mudaaf alxaali mudaafu ilayh majruur bkasra daahira wjad ficil maadi mabniyu calى الsukuun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wtaau damiir mutasil mabniyun calى اfatxi fi maxali rafci faacil wlhaau damiir mutasil mabniyun calى dami fi maxali nasb mafcuul bihi shtuqa ficlu maadi mabniyu lilmajhuul wahuwa mabniyun calى اlfatxi wa naa'ib اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiir huwa yacuudu ilى اlxaal min alafcaali jaaru majruur mutacaliq bshtuqa marka hadda idaadii waxaad moodaa in eh, eh, ismu shardin loo isticmaalay idaada waa laisku khilaafsan yahay qole waxay leeyiin idaa daraf kama baxdo qaar baa waxay qabaan idaadii eh, marabka qaarkeed shardi ahaana loo isticmaalaa oo waa tii ay ahaan jirtay wa idaa fi shicri khaasatan marka hadda jawaabteedii haddii aan idaadi ka dhigno maadaama shicir ay ku jirto inaan ka dhignaa noo banaan idaadii ismu shardin jaazimun yajzimu ficlayni nadar ficlu maadin mabniyu cala alfatxi fi maxali jasmin ficlu shardi idaa wajadta wajad ficil maadi mabniyun cala asukuuni fi maxali jasmin jawaabu shardi saas inaan icraabna waa noo banaan tahay macnahana saasay u dhowdahay hadirtaan oo idaa nadarta haddaad fiirisid fi smi lxaali wajadta waad helaysaa saasay ku fiican tahay huma xarfu caطfin yuraa ficlu mudaaricu marfuucu wacalaamatu rafci damat muqadaraة calى اlأlif manac min duhuriha tacduru wa huwa mabniyu lilmajhuul yuraa ayib huma yuraa ismigii xaalka ahay waa la arkaa sidaasay noqonaysaa w naaibu اlfaacili damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu yacuudu ila alxaali xaalka lafdi mudakarna waa loo isticmaalaa muanath alxaalu huwa waa la dhihi karaa alxaalu hiyana waa la dhihi karaa cinda darfu makaan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira cinda mudaafi ictibaari mudaafun ilayh majruuru calaamatu jari kasra daahira ictibaari mudaaf man ismu mawsuul bimacna aladi mudaafun ilayh mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin caqla ficlu maadi mabniyun cala alfatxi walfaacilu damiiru mustatiru jawaaza taqdiiru huwa waljumlaة min alficli walfaacili caqla laa maxala laha min alcraab lanahu liannaha silaة lmawsuul wاraabitu bayna man wa bayna silatiha caqla faacilu caqla naftigiisa waa caqla huwa ay u laabanaysa jawaaba mafcuulu bihi oo bimathaabati mafcuul thaani ah ra-a iyo calima iyo laba mafcuulay qaataan marka ko naaib اfaacil hadii laga dhiga kii kale wuxuu noqonayaa mafcuulnimadiisu ku imaana jawaaba mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi jawaaba mudaaf kayfa mudaafu ilayh mabniyu cala fathi fi maxali jarin fi su'aali jaari wamajruur mutacaliqu bimaxduufin xaalu min keyfa yuraa waa la arkaa cinda man cinda ictibaari man shaksi ictibaarkiisa caqala wax gartay jawaaba keyfa keyfa jawaabteedii inuu yahay baa la arkaa oo fi fii su-aali man shaksi su-aashiisa xaal ay keyfadaas ku jirto sa'ala marka su-aali mudaaf man bima man ismu mawsuul bimacna aladii mudaafun ilayhi mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin sa'ala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi walfaacilu damiiru mustatun jawaasan taqdiiru huwa waljumlatu min alficli walfaacili laa maxala laha min alcraab liannaha silat lmawsuul sa'alahu ay asalkeedii ahaan lahayd caaidka kaas oo meesha ka xadfan waay mithaaluhu mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira mithaalu mudaafu lhaa mudaafu ley mabniin calaa dami fi maxali jarin wاlkhabaru maxduufu taqdiiru qowluka jaaa amiiru ficlu wa faacilu راaكبا xاaل من الأمير منصوب علامة نسب فتح ظاaهرة والجملة من الفعل والفاعل جاء الأمير في محل نصب مقول القول المحذوف وقام قس وقام الواaو xرف cطف قاma فعل ماaض qs faacilu jaءa الأmiiru iqaamu qsun isku craab wa fii cukaad fii cukaada fii xarfu jarin cukaada ismu majruuru bfii wcalaamatu jarihi الfatxa niyaabata can اlkasra لأnnahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min الصarfi alcalamiyaة wالتأniith khaaطiba xaalu min qusin mansuubu calaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi wa minhu waa alwaaw maxaa tiraahdaa lilistinaaf iska dhe min xarfu jarin wlhaau damiir mutasil mabniun cala dami fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabari maxduufin mutaqadimi taqdiiruhu kaa'inu ama minhu khabr mutaqadim wاlmubtadau maxduuf wاtaqdiiru wa minhu qowluka saasaa fiican markaa kadib man daa man ismu istifhaam mabniyun cala الsukuuni fi maxali fi maxali rafcin mubtada daa ismu ishaara mabniyun cala الsukuuni fi maxali rafcin khabr man daa midkan you yahay mubtada iyo khabr waa bilfinaa'i jaarun wa majruurun mutacaliqu bima bacdahu qaacidkii oo ism faacil ah qaacidan xaal mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wa bictuhu ficlu wa faacilu wa mafcuulu bihi bic ficlu ficlu maadin ficlu maadin ficlu maadin mabniun calى الsukuun litisaari bdmir rafci mutaxariki w taa faacil mabniun calى dmi fi maxali rafci wlhaau damiir mutasil mabniun calى dmi fi maxali nasbin bidirhamin jaar wmajruur mutacaliq bilbictu fasaacida alfaau xarfu caطfin saacidan xaalun lificlin maxduufin wujuuba taqdiiruhu fadahaba athamanu saacida mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhirih waxay lamid tahay hada bacli shaykhan ay lamid tahay macnaheedi wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin